in alxamda lilahi naxmaduh wanastaciinuh wanastaغfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wamin sayyi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaab اllah وkhayr اlhadyi hadyi muxamadi slى اllah عalayh wslm wshar اlumuuri muxdaثaatuha wkula muxdaثaةi bidca wkula bidcati ضalaala wkula ضalaalati fi الnar caadani allah wإyakum mina ikhwaة اlkiraam aلsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu alxamdu lilah aladi hadana lilإslam wma kuna linahtadiya lowla an hadana اllah ikhwatii fi illaahi rabbi subxaanahu wa tacala baa mahad iskale ilaahayga islaamka aad u qiimo badan nagu hanuuniyey bifadlihi wa manihi aan ku helnay ee awood inagu aanu leenahay kumeyna hanuuna ilahi subxaana watacaala fadligiisa iyo ilaahay wa watacaala iyo hidaayadaas ilaahay subxaana watacaala nugu manaysta kelimadayda caawa waxaan jeclahay ikhwatii fillaahi inaannu ku wada qaadanno halkan adduunyada iyo khatarta ay leedahay addunya wa akhtaaruha adduunyada iyo khuduurada ay leedahay iyo xaqiiqada ay tahay inuu qofka muslimka uu ogaado ikhwatii fillahi si ogsoontihiin baa caalamka aanu maanta ku nool lahay calaa kurad alardi aan ku noolnahay maanta waxaad arkaysaan caalamka dhibaatooyinka ka jira ee umam dhan la burburin loo burburinhayo umam dhan qaaradaha looga saarahayo asal waxaa waa adduunya jacayl baa asal u ah dulmiga iyo waxyaabaha xadgudubka dhacahaya asal waxaa waa adduunyada ayaa waa adduunya jacayl haddaad fiirisay dhinaca kale iyo xuquuqda bini aadamka ay dhahayaan meelaha qaarkood iyo reer yurub iyo wixii la midka ah dadka muslimiinta mutaqadimka xagga da'dooda ah oo sagaashan iyo wixii ka sarreeya boqol iyo toban boqol iyo labaatan meelaha gaadha qaraaraadka hadda laisku hayaa oo meelaha qaarkoodna la baasamareeyey waxaa la leeyahay qofka mar hadduu ajka intaa gaadho dur mooyaane nacfi ma leh saa darteed inay hadduu asagu doorto in horay kinin loo sii siiyo naftu ay ka sii baxdo maxaa yeeley waa istilaag fadhiyaa layidhi oo waxba naga soo gelayna horey ha loo sii siiyaa likiniin suu u sii socdo waxaasoo dhan waxaa keenaya adduunye jacayl baa keenaysa oo kharashka ku baxaya la xisaabi karaysiska fuurka waxa layihahda cuntadaa yaraanaysa ama biyola'aan baa dhici doona ama kan baa dhici doona waxaasyo khalkhalka la abuurhayo koonkan ilaah baa abuurta oo maamulahayo asal waxaa adduunya jacayl baa asal ah duwal afriqiya waddamada ama caalamka aalika waxa loo yaqaano inay kor u soo qaadaan madaxa waxa loogu diidan yahay ee loo celinayo warshada ma samaysan kartaan khubara idin kama soo bixi karaan xornimo mustaqila ma yeelan kartaan waxaasoo dhan asal waxaa ah. adduunya jacayl baa asal u ah waxyaabaha hadda caalamka maraykanka iyo nimankanqolyahan la yidhaahdo jaynaha waxay hadda isku haystaan jaynaha daynta uu ku yeeshay maraykanka balyaaraad ah bay hadda waxay ka wada hadlayaan maraykanma bixin karo forever ma bixin karo si kasta hadduu samay ma bixin karo markaasu hadda wuxuu kala hadlahayey antareska ziyaadada sanad kasta kordhaysa barsentiga ku darmaayaan ku heshiinay iga dhimbule manaa ribada idul fuulaysa ma ahaat racsamaalka lagama wada hadlahay ribada sanawiyan maraykanka dulkacaysa inta sanadkii dulkacaysa barsanti iga dhimbulehe intaa dhan ama boqolkiiba intaas ha noqota ribada idul fuulaysa iyo jaynuhu wuxuule heshiisku waa kii hore kii aan wada gallay weyaan marnaba lagaa dabcin maayo waxaasoo dhan waxaa keenaya waa adduunya jacayl weeyaan wadamada shidaalka iyo khayraad kale ee muslimiinta ah ma samaysan karaan khubaro iyagu iyo shirkaad ay leeyihiin shidaalkooda kuma soo saari karaan waa looma ogolo waxaasoo dhan waxaa keenaya waa addunya jacaylka weyaan afriqiya waxaa loo yaqaanaa qaaradda bikaarada loo yaqaana cosabka wax kasta sideedii a ah ilaah ugu talagale lama ogolo maaragtay cid kale inuu soo jaynoo hadda u yimid oo xoogaha madaxa kor u yarqaaday ilaa yowmina haada maxkamadiisii way socotaa maxaa ku geeyaan ilaa adoonna soo marin afrika maxaad ka doonta adoon annagana soo marin maxaa afrika ugu kacday yaa ku yiiyaa ku idma ma naga haysata annaga waddamada qaarkood fiisahoodu waa mamnuuc wey lama heli kara ilaa waddamo yar baa laga heli karaa ingiriiskaoo kale baa laga yaaba ama burtuqiiska ama ingiriiska ama maraykanka baa laga yaaba saddexdaa wadan inay bixiyaanba gebigoodaba waddamada qaarkood fiisahooda ayaga hataa lama bixinayaan saddexdaa wadan ama saddexdooda isla socda ama qaybo ka mida yaaba wakiilka ahba burnaay oo kale waddanka la ingiriiska wakiilka ah caalamka meelaha ugu taajirsan bay kamid tahay waana wadan islaama wey lama ogolo fiisada lama helo maxaa loo diidan yahay in la arko khayraadka ku jira la arko lama ogolo markaa fiisahooda lama helo haddii la helana waa shay haaliya ah weyaan wahaakada waxaasoo dhanoo caalamka maanta ka jira eed arkaysaan ee ka jira waxaa weeyaan waa adduunye jacayl wey adduunyaa asal u ah adduunyada marka ama dhaqaale ha noqoto ama jaah iyo mansab ha noqoto iyo wixii lamidka ah waxaasoo dhan waxaa asal u ah ikhwatii filaahi adduunya asal u ah rabbulcaalamiin in badan buu qur-aanka kaga hadlay rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam in badan buu sunnada kaga hadlay nicmo ilaahay uu ku siiyo caafimaada in la inkiro xoolo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiye faqri uu kaa saaray in la inkiro shukrigii ilaahay in laba diidoo gacanta lagu dhufto weligay faqri maba soo maray inaad tiraahdi weligayna xanuun maba soo maray inaad tiraahdi waxaasoo dhan inaad inkirtid nicmada ilaahay uu ku siiyo o dhan inaad gashaanka ku dhifato oo tiraad waxaan iga daran ma jirta adduunyada wixii joogo dhan ani halii siiyo asal waxaa adduunya jacaylka asal waa ikhwati fillaah bal waxaan taabanaynaa caawa intaasoo dhan markaan lamaxaadkaas taariikhda aad aragtaan caalamka waxaa ka jira haddaad rixlo gashaan wax badan baad arkaysaan waddamada qaarkood jarmalka oo kale qayb dhan waxaa iska haysta maraykankaa degan askartiisii iyo wixiisoo dhan boqol kilomitir oo isku wareega ama ka badan buu degan yahay looma ogolo dadkii wadanka deganaa intaasoo kilomitr inay usoo dhaafaan lama ogolo mamnuuc wey waa mamnuuc wey halkaasuu iska degan yahay khayraadka wadanka ku jiray iyo waxoo dhanna iyo ciidamadooda soo dhaawacma wax hoosoo dhan halkaasa lagu dhaktareeya ayagaana lacagta laga qaaday oo bixinaya lagama hadli karo wax juu ka dhihi karana ma jirto waxaasoo dhan waxaa asal u addunya jacayl baa asal u iyo anaa kaa xoog badan ma hadli karti khayrkaadoo dhanna anaa qaadanhay badaha caalamka aad aragteen malaygay ku dhex jiraya khayraad ku dhex jira qaar mamnuuca jira in la waarsado oo maarata meeshiisa laga qaado maraakiib dhanoo warshadahoodii wada wata oo hataa ufaxda iyo ukumaha malayga hata mamnuuca maarata soo saarhaya isla markaana dhinaca kalena ka dhigahaya maaratay gasacadihii ka dhigahaya caalamkao dhan meelka soomaaliya iyo kenya iyo meel kastay joogaan kama hadli karaan waxaasoo dhan waa addunya jeceyl weye ma hadli karti waxaas waa asal ah addunya jacaylka asala ah. waxaanu qaadanaynaa xadiid imaamu bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiid abi hurayra radia allaahu tacaala canhu baa rasuulkeenna calayh salaatu wasalaam wuxuu noogu qisoonayaa adduunyadu khatarta ay leedahay inuu qofku ku iloobi karo khayrka ilaahay ku siiyo o dhan dhaqaale haddaad lahayd faqrigii ilaahay kaa soo badbaadiyey faqiir baad miskiina ilahay baa wax ku siiyey inaad inkirtiba faqrinimadka xoolihii lagu siiyey inaad nicmadii shukrigeeda aad inkirti mariid baad ahydoo waad xanuunsadeenoo cudur khatara kugu dhacay ilahay baa ku caafiyey inaad ilowdiba kaanamaa weliga adoo xanuunsaninba markuu laakiin xanuunka ku hayay waxaad lahayd allow marcagaha dhulka isaar cibaadada iyo masaajidka safka hore aan gale maalinka ilahay cagahaada ku istaajiyey kaanamaa weliga adoo dheg lagaa qabaninoo kalaad noqonaysaa oo wuxuu dhan aad inkirti maxaa asal u ah addunya asal u ah. xadiidkan rasuulku wuxuu noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam saddex waa xadiid waad garanaysaan in badanna waad aragteen laakiin waxaa laga yaabaa macaanidiisa inayna si fiican u dhuuxin baa dhici karta oo unqir ahaan iska dulmarteen laakiin xaqiiqada iyo maarata fawaa'idday culimmadu ka saarhayaan iyo adduunyada sida ay tahay baa laisu sawirhayaa saddex ninoo reer banu israaiil uu xadiidku sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa alla subxaana wa tacaala imtixaamay idan adduunyadan waa imtixaam wey faqiir haddaad tahayna mubtala baad tahay inaad ku sabirto in kale lagugu imtixaamaya faqrigaas haddaad hani aad tahayna inaad ku shugridi oo nicmada ilaahay uu ku siiya aad xusuusati ood waajibkeeda aad marisi baad ku imtixaamanta idan marnaba imtixaam la-aan kuma joogta adduunyada dusheeda kuma socoto idan saddex qof baa ilaahay subxana wataala reer banu israaiil ayaa imtixaamay adduunka dadka joogana imtixaamka saddexdaa mariyey labana way ku dhaceen imtixaamkii midna waa ku guulaystay sidaa un weyaan biniaadamka maanta adduunka joogana sidaas weyaan gaala lagama hadlay muslimiinta laga hadlaya imaa inaad ku dhacday imtixaamka rabbaaniga wa imaa inaad ku guulaysatay labadii ninna natiijadooda isla markiiba waa loo sheegay rabbulcaalamiin yaa markiiba u sheegay inay laba guuldaraysteen oo khasaare adduuniya aakhiraba ay ku khasaareen midna uu guulaysta baa isla markiiba natiijada loo sheegay imtixaamkii la qaaday rabbulcaalamiin baana imtixaamkaas eh, dadkaa ka qaaday oo u diray malago min almalaaika ayuuna usoo diray saddex ninoo reer banu israa'iil aha baa ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaamay imtixaamka uu mariyeyna saddexdoodii saddex cudur oo kala duwan baa lagu riday mid waxaa weeyaan baras baa ku dhacdao jidhkao dhan baa caddaaday jidh caddaad baa ku dhacay midna timihii baa ka buubeenoo aqrac buu noqday oo timihii baa ka tageen oo xanuun bidaar caadi u gashay ma ahe xanuun baa ku dhaco oo timihii ka buubiyey midna waa indhabeelayoo araggii dhan baa laga qaatay saddex cudur oo kala duwan weeyaan saddexdoodii haddana waxaa haddana kaloo lagu sii riday faqri saddexdooba waxay noqdeen caydh madow aan waxba haysanin bay noqdeen idan laba marad baa ku dhacay saddexdoodiiba faqri oo isku mid ka wada yihiinoo nin hantile kuma jiro iyo walaa waa artay maalin wuxuu ku qadeeyey nin haysta kuma jiro waxaa kaloo ku dhacay xanuunno kala duwanoo nin waxaa ku dhacay jircadaad baa ku dhacay oo baras baa ku dhacday cudurka loo yaqaano ninna waxaa ku dhacay timihii baa ka buubeen ninna wuu indhabeelay saddexdoodii nin kasta meel buu joogay markaa rabbi subxaanahu wa tacaala imtixaamkoodii malag oo min almalaaika ayuu usoo diray si loo imtixaama raggaas war ikhwatii dhegaysta qof kastowna waad garan kartaa khaanadda aad soo gelaysay dadka ku dhacay malag baa ilaahay usoo diray malagii suura bini aadam bini aadamku ma xajin karo malaa'igta araggooda oo sawirka ilaahay ugu talagalay haddii loo abuuro ma adkaysan karo bini aadamku inuu arko marka sawir bini aadan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala oga soo dhigay waa u yimid ninkii barasta iyo jirku caddaaday oo dadka ka kala carareen ayuu u yimid war wuxuu yihi niyow nin ibtilaysan baa tahay waad xanuunsantah shaksi buu iskaga soo dhigay nin xanuunsan baa tahay maxaad u jeclaan lahayd buu yihi maanta in lagu siiya maxaad u jeclaan lahayd qof kasta wuu iska garanayaa qof kastaoo xanuunsan hadii la maxaad u jeceshahay caafimaad buu dhihun wax kale uu sheegi ma jirto wuxuu yihi niyow waxaan u jeclay haddaadii weydiisa lawnun xasan waa jildun xasan buui midab qurux badan iyo jidh fiican iyo harag iyo maqaar fiican baan jeclaan lahaa buui dadkiibaa i qurunsadeen oo iga waswaasteen oo iga kala carareen bu inuu midabkaygii fiicnaa iyo jirkaygii fiicnaa inuu ii soo noqoto oon dadka biniaadamkaan la noolaadoon dhex galow iga kala carreene baan u jeclahay bu gacantuu saa u mariyey ilahi subaana watacaala jirkii baa ilahay u hagaaji midab qurux badan iyo jildi fiican baa ilaahi subxana wa tacala isla rabbulcaalamiin uma baahna isaga maaratay juluud la raadiyey waxa uma baahna kun fa ba horay ka bogsoonaya rabbi subxaana wa tacaala urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaab wa alla subxaana wa tacala nabiyulaahi ayuub siddeed iyo toban sano sida riwaayadda saxiixa ku sugan ayaa jirkiisii googo'naa haddana maca daalika laxadaad masqusha uu saa u galay zawjadiisiina ay sugaysay daqaa'iqdaasaa ilaahi subxaana wa tacaala caafiyey waxaa lagu caafi urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaaban lugtaada dhulka ku dhufaali biyaha ka soo boodhayana cabitaanaad cabtiyo kuwaad ku qabaysatay ka dhigaali horaad ka caafimaadaysaa laxadaadkiiba isagoo isbedelay zawjadiisii waxay tii war ayuubkii la ibtileeyey ma aragtay bay tii ninkii la ibtileeyey ee la imtixaamay asagaad u ekeed waagu caafimaad qabe ayuubbaad u ekeyd bay ku tiri markaasuu i anigii baana waa laxadaad bu isbedelay siddeed iyo toban sano qof xanuunsanaa lugtiisa intee in laeg baa umale dhulka inay duleelinaysa hadduu dhul dhufto waxaad aragteena mishime iyo riigag intaasoo maalmood qodhaya ardaad aragteeno biyaha si sahlan oga keenayn nabilaahi ayuu waxaa li asagoo siddeed iyo toban sano xanuunsana urkud birijlika lugtaada dhulka ku dhufaali hada muqtasalu baaridu wa sharaaban waxaan ka wadaa awoodda ilaaha subxaanau watacaala saasuu malagga gacanta ninka u mariyey jirkiisii waa madoobaaday midab qurux badan baa u soo noqday wax caafimaaday idan xanuunnadii haya mid ka mida waa ka bogsooday faqriga baa ku soo hadhay xoole maxaad u jeceshahay buu ku yidhi xoole waxaan u jeclahay buui geel buu yidhi geel baanu jeclay waxaa laga yaaba inuu geelley ahaan jireen geel baanu jeclahay buui ilahay buu u beryo hal cashuraa cushraa oo toban biloodla ah oo caloosha toban bilood wada ayaa ilaahay subxaana watacaala siiyey ilaahay ha kuu barakeeyuu ku yidhi ashaa qaado rabbi subxaana watacaalana ha kuu barakeey yubaarak laka yubaarik laka marka saasoo kale ayuu ku yidhi rabbi subxaana wa tacala ha kuu barakeey waa ka tegey intaasuu ka tegey idan faqrigiina neefgeela la siiyey xanuunkiina ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qaaday wuu ka tegey wax uu yahayna isumuu sheegin nin uun u yimid buu ahaa oo khayr u keenay wuxuu u tegey kii ka buubeen oo dadko dhan ka kala carareen oo xanuun intu ku dhacay timuhu eber ka noqdeen war wuxuu nin imtixaaman baa tahay oo xanuunsan nin maxaa u jeclaan lahayd war wuxuu waxaan u jeclaan lahaa shacrun xasan markaa timahaygiina ay soo noqdaan dadkii baa iga kala cararay idan madaxayga tinihiisii fiicnaa ee quruxda badnaa inay ii noqoto waan jeclaan lahaa buui ilahay buu u baryey jir gacantu saa u mariyey timihiisi baa u noqday kadib wuxuu yidhi faqiir baa tahay nin wax haysta ma ahayn xoole maxaa u jecesha neefla ayuu yidhi alloo baan u jeclahay buuhi ilahay buu u baryey sac maaragtay xaamilo ah baa ilaahay subxana wa tacala si ilahay ku barakayu ku yidhi waa isaga tegi haddana ciduu yahay sumuusu sheegin kii indhaha la'aa buu u tago meel cidlaa fadhi oo cid hogaaminaysana aan jirin maarata aragti uu ku socdana aan ahaynin buu u tegey war waad ibtilaysan tahaye bal warran buu yidhi maxaad u jecesha araggayga iisoo noq u jeclahay oon dadka aan arko oo bini aadamka la tacaamuloo dhex galo baan u jeclaan lahaa buuhi gacantu saa u mariyo ilahay baa araggii u soo celiyey araggana waad garanaysaan qiimaha uu leeh ilahay quraankiisa aankiisa wuxuu ku sheegay ina samca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulun ba ilah subxana wa tacala saddex boqol iyo lixdan xubnood buu bini aadamku leehay saddex ka midaa la sheegay maqalka iyo aragga iyo maskaxda iyo qalbiga isla shaqeeya ayaa la sheegay saddexdaa saaxiibkooda waa la weydiin baa lii limaada saddex boqol iyo lixdankii xubnood saddexda bas looga weydiinaya waa saddexda bini aadamka haddii la tiro manfaco iyo faa'iido uusan ahayn ilaa culays mooyaane hadduusan waxba maqli karin waxaanana arkaynin waxaanana fahmaynin waa culays un taego socdo weeyaan wax ma maqlahayo waa dhagalayahay wax ma arko waa indhalayahay wax ma fahmayo maskaxda iyo caqligiiba ebera finish idan saddexda bini aadamka haddii laga qaado tiir un meel iska taagan buu noqonaya fadhiista ma maqlahayo haddaad u midaartay ma arkahayo wax ma fahmahayo idan waa saddexda haddii bini aadamka laga tiro uusan faa'iido yeelanayn saddexda ajisadaas iyo boqolaal baan haysanaayo rabbi subxaana wa tacala shukrigiisa intaan ku gudana waa yarta ilaahay subxana wa tacaala araggii buu usoo celiyey indhihii buu kala qaaday war faqiir baa ta xoole maxaa u jeceshahay buui ai buu weydiis ai buu yidhi neef ai ayaa ilaah subxaana watacaala siiyey oo markaas caloosha cunug ku wada waa ka tegey ilahay ku barakeey waa isaga tegey malag saddexdoodii xanuunnadii kala duwanaa ilaahay waa ka caafiyey xoolo kala duwanna waa la siiyey malagii waa ka tegey fatra ayuu ka maqnaa kadib baa ninkii geel hashii weydiistana boqolaal halaad buu yeeshay geeli baa ilahay u tarsi kii lodana lo fara badan buu yeeshay kii arigina ari fara badan buu yeeshay nin kasta sidiisuu u dhergay malagii baa ilaahay mar labaad soo celiyey imtixaankii hore laga qaaday waxay jeclaayaan baa la weydiiyey haddana dhinac kale lagaga imanhayaa walikhwati filaahi fiiriya arrintaas alxadiiu canii wa cankum wey dad maqan lagama hadlaya waa anigii idinka weyn arrinta bal isku dabaqa aan isku dabaqno dhinac kalea looga yimid bal nicmadii la siiyey inay yaa xusuusan karaa lii sidii ah u yimid kii wuxuu ka soo bilaabay jir caddaadka uu ku dhacay malagii baras ku dhacday bimacnaa hadda shaksi weyaan baras ku dhacday oo jirku googo'ay oo jirku cad yahay oo sakaraada baa ninkii jircadaadka qabi jiray oo geel intuu u batay oo timuhu halkaa joogaan aad la yaabays caruurta iyo xoolahuu haysta iyo geelu haysta aad malayn karin baa malaggiioo murmurxsan oo qof bini aadam oo jirku googo'ay oo baras qaboo socda ayaa u yimid assalaamu calaykum calaykum assalaam niyo ninkaa miskiinkaan hay ee jirku googo'ay dadkii o dhan baa iga kala cararay waa i qurunsadeen masaafurra waanu hayo sahayd baa iga goday bu ilaahayga midabkan quruxda badan ku siiyey ee xoolahan faraha badan ku siiyey waxaan kugu weydiisanayaa buu idhi awr ama qaalin ama qurbac neef geel almuhim oon sahay ka dhigtoon reerihii meeshaan u socday aan ku gaadho baa niyo ku weydiisanaha rabbiga midabkan quruxda badan iyo xoolahan ku siiye buui bal jawaabta ninka uu bixiyey dhegaysta ikhwati fillaah wuxuu ku yidhi alxuquuqu kaiir buui xuquuqdu waa fara badan tahay buui waxaa laisku leeyahay xuquuq fara badan qaraabadu way fara badan tahay waxa la iska raba waa fara badan yahay intan baa lai fadhiya xaggan baa lai fadhiya telefoon baa lai soo diray alxuquuqu kaiir buu ku yidhi xuquuqdu waa fara badan tahay ilow xanuunkuu soo maray oo hataa ninkan xanuunka hay uu ku arkay hataa kuma cibri qaadanay kii aan ii ma dhahay faqriguu soo maray waa iloobay alxuquuqu kaiir buu waxba iga heli mayse maanta malayga wuxuu ku yidhi ninyahow nin aan garanaya miyaad ahaynba miyaadan nin maaragtay aad ahaan jirin baras qaba oo faqiira oon waxba haysanin oo rabbi subxaana wa tacaala miyuusan ku caafiin ilaahay subxana wa miyun xoolahan ku siinin wuxuu u jawaabay haddana dhegaysta mar labaad waad igu khaldantay buu xoolahan likaabirin can kaabir bay ka yimaadeen walu fiirsa bini aadam likaabirin can kaabir ka awow ka awow aan geela lahaan jiray weligaanna faqri reer la yaqaanaan nahay bu ah, waxaan lahaan jiray maalqabeenba waa xadiidka naskiisaasa likaabirin can kaabir ka awow ka awow weligaa haddaa abtirsada u waa intaas kun oo halaad maan lahaan jiray bu bal u fiirsada ikhwati fillahi waa illoobay xanuunkii soo qabtay waa illoobay faqrigii bal wuxuu isku dayay hataa inaanan la fahminba weliga kaabir can kaabir baan ahaynba wuxuu ku yidhi malagii niyow haddaad been sheegaysa ilaahay subxaanau wa tacaala sida hore ha kugu celiyu haddaad arrintaa been ka sheegaysa oo ninkii faqiirkaha ee xanuunsanaan jiray haddaad intaad tahay aad arrintaa qarayso inkirsan tahay rabbi subxaanau wa tacaala sidaada hore ha kugu celiyu waan isaga tegey kii wuxuu u tegey timuhu ka buubeenoo timihiintii u ficnaadeen lo farabadaan maart si u dhahala ayuu u yimid malagiioo timuhu ka buubeen oo sakaraadoo sawirkiisa oo kalelo u yimid war wuxuu yidhi ninka xanuunsan maanayo timuhu ka buubeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilaahay faqiirka ana musaafarka ah rabbiga timaha quruxda badan ku siiye ee loodan faraha badan ku siiye ee nicmadaa ku siiye dibi aan sahay ka dhigtaan ku weydiisanayaabu on safarta iyo meeshaan u socdaan ku gaadho alxuquuqu kaiir bui xuquuqda laisku leey waa farabadantaniy waba dibi igama go'o nin maanta dibi bixin kara mihi buu yidhi sidii buu haddana weydi wuxuu niyahow nin ka buubeen miyaad ahaan jirin oo xanuunsanaan jiray oo faqiir ahaa oo ilaahay subxaana watacala miisa ku caafayn xoolana uusan ku siinin sidii oo kale ugu jawaabay waad igu khaldantay xoolahan lo'dan likaabirin can kaabir bay ka timid bui weligaanna waa nala aqoon jiray niman lo'doodu ay aad u badan tahay baan ahaan jiray mana soo maray xanuun aad sheegaysi iyo maarata hantiyaraan iyo faqri maba soo marinba waa isaga tegi haddana ninkii indhaha la'aa oo indhuhu u fiican yihiin oo ari fara badan lagu tegay malagii oo indhala nin kasta xanuunkii hayn jiray buu malagga ugu teghayaa indhuhu dam yihiin malagoo indha dam ah oo cid hagaysana aan jirin oo gebgab baa u tegey wuxuu yidhi ilaahayga indhahan fiican ku siiyey ninkaa indhaha laanahay oo musaafir ah oo sahaydu ka goday waxaan oo xoolaha rabbigii ku siiyey oo ari ah indhahaa fiicanee wax ku arkiisayna rabbigii ku siiyey waxaan kugu weydiisanhayaa buu neef ade inaad isiiso oon ka dhigto ninkaasaa imtixaanka ku guulaysta waa istaagay wuxuu niyow dhegayso waxaan ahaan jiray nin indhalaan ahaan jiro ilahay baa indhahayga ii soo celiyey faqiir baan ahaan jirayoo rabbi baa qani iga dhigay rabbi subxaanau wa tacaala waxaa noogu dhaaranhayaa buuli adhigaa maanta intaa doontay haddaad ka qaadatay marnaba inaan kugu dhibayn wax dhibaataa ama wax dareena ama wax xanuuna in marnaba ayna igu keeninne khud maa shita intaa doontay ka qaado ku yidhi malag buu ahay kolka hore wax muusan rabin imtixaan loo soo diray buu ahay intaa doonti ka qaado buui ilaahay baa indhahayga ii soo celiyey ilaahay baa faqriga iga qaaday oo xoolahan i siiyey intaa doonti ka qaadu yii malagii marka muxuu yidhi malagii markaasuu jawaab bixiyey amsik maalaka buu ku yidhi ninya horta xoolahaadan haysa buui laqad ibtalaakum ullahu subxaana wa tacala rabbi baa idin imtixaamay ee xoolahaada horta hayso wa radiya canka wa sakhida can saaxiibayka buu ku yidhi aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi niyo xoolahaada haysta xoolo kaama rabe rabbi subxaanahu wa tacaala baa adigiiyo labadaadii saaxiibba ilahay baa idin imtixaamay buu ilaahay adu raadli buu kaa noqday buu war radiya canka ilaahay adi raadli buu kaa noqdayoo nicmadiisii maada iloobin buui caafimaadka ilahay ku siiyey maada iloobe hanuunka ilaahay kaa soo saaray maada iloobe xooluhu ilaahay ku siiyey faqriga lagaa soo saaray maada iloobin buui rabbi raadli buu kaa noqday ridlihiisi baad heshay ridlaha ilahay haddaad heshiin haddee jannaatulfirdows baad helaysaa wasakida can saaxibayka labadaadii saaxiibna cadho ilahay baa ku dhacday ilahay baa u cadhooday imtixaankiiba ku dhaceen hadda cadho ilahay ninkay ku dhacda maxaad u malayn raxmad maad u malaynaysa ul helayaa rabbi subxaana wa tacaala cadhadiisa qofkay ku dhacday labadaadii saaxiibna cadho ilahay baa ku dhacdeen labadii saaxiib maxay cadhada ugu dhacday natiijadu maxaa keenay sababkaas nicmadii ilaahay uu siiyo dhan bay inkireen caafimaadkiibay inkireen waxay inkireen faqrigii ilahay ka soo saaray bay inkireen wixii oo dhan hal dibi ama neef geel ah boqolaalka haysteen maxay ka dhimi lahe waba kama dhinta bokliga iyo bini aadamka shaiixnimadkiisa ikhwati filah bal u fiirsada meeshaas labadii waxay ku halaagsameen nicmada ilahay oo inkireen xoolihii oo inkireen oy dhaheen faqriga maana soo marin weliga weligaana maana soo marin caafimaadkay inkireen iyo xanuunkay soo mareen oo dhan waa iloobeen waa diideen waa juxuud maarata la yimaadeen idan cadho ilaahay baa ku dhacday idan cadho ilaahay inaad si sahlan aad ugu dhacdi sabab waxaa u noqonaya adduunya jacaylba sabab u noqonaysa nin kastoo dib u noqon masaakiin fuqaraa ah kuu iman caalamka imisaa masaakiin jirtaa maanta haddaad wareegtaan waad yaabaysaan qaxootiyaashan halka inta inoo jira haddaad gaadhaan intiina waxaa laga yaabaa ama raggiinna wax haysta waxaa weya nin uu yidhahdo bal calal soo cibro qaado oo bal basharka kale waxay ku soo noolyihiin soo arag waxaa laga yaabaa inay yarta xagardheere iyo ifo iyo eh, maarata dhagaxley iyo haddaad tagtaan cibra baa idiin kordhaysa uman baa ku nool meesha saddex boqol oo kun baa ku nool haddana waan soo maray anugu sideed habeen baan la soo joogay saddex boqol oo kun baa ku nool waxaad arkaysaa nin laba reer leh shan cunug oo bah ah iyo lix cunug oo baha waa meeqa kow iyo toban wey guryo carshaanay ku jiraan waxaa laga yaabaa garan waxaa la siiyana saddex maalmood kuma filaanay saddex maalmood ma xajinays waxa la siiyo haddana ilaahay subxaana watacaala risqigiisu waasa waa iska nool yihiin innagana waxaa laga yaabaa cuntada maanta aan ku qadayna berri kuma noqon karo shalay baan cunaad leedahay waxaa laga yaabaa cuntada inaan daqsagaaran daqsagaaran mataqana qofku markuu aad u dheragsan yahay uu saa u tataabanhayo inaan cuntada ee nuqmaato waxaa laga yaabaa badda dabaasheeda iyo orodka noo wada qoran saan hilibka isaga dejinno iyo culayskana saaran iyo miisaanka dadna saasay ku nool yihiin idan nicmada ilaahay inaad xusuusatid waxaa qayb weyn ka ah inaad dhulka ilaahay martid qayb weyn dhulka ilahay inaad martid bini aadamku qaabku u noolyahay inaad aragtid nicmada ilahay xusuusteeda ku jirta ikhwatii fillaah idan labadaa nin nicmadii ilaahay siiyey iyo hantidii ilaahay siiyey iyo wixii oo dhan maxay dhaheen cagti ku dhufteen walidaalika saa darteed baa adduunyadu qiimi maleh qiimi adduunyada maleh rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiid abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu wuxuu leehy welwel fara badan buu rasuulku wuxuu ka muujiyey ummaddiisa waxaa lagu imtixaami doonaa inay adduunyo tahay adduunyadaa loo fidin doonaa adduunyadiiba meel ay kala geeyaan ay waahayaan markaasay ku fidnoobhayaan markaasuu rasulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ina mima akhaafu calaykum min bacdi maa yuftaxu calaykum min zahrati dunya wa ziinatiha bu saxiix muslim xadidka soo saaray ina mima akhaafu calaykum min bacdi waxaan oogu cabsi badnahay markaan geeriyooda kadib oon aad oga walwalo idinku cabsado maa yuftaxu calaykum waxaa lidiin furi doono min zahrati dunya wa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo quruxda lidiin furi doono adduunyada yaan aad oga baqahaya inaad ku fidnowdaan ood maaragtay aad khatar aad ku gashaan ood ku aakhira weydaan ood naar iyo meel xun aydan geyso baan aad oga wel muusa dhehen fakhri idin ku dhacay cadow idin qabsanhayana muusa dhihin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam gaajo idin dilaysana muusa dhihine maa yuftaxu calaykum min dunya waziinatiha caalamka maanta arki mayse culimiyo caama ilaa in yaroo ilaahay u naxariista mooyaane wax ku weydiinaya war islaamka diinta islaamka bal ka warram muslimiinta xaaladooda maxay yihiin waa naadir laakiin dhilal iyo adduunyo iyo horumar iyo wax la sameeyo ofomashinkaanbaa lagaa rabaa inaad bixiso iyo maxaad haysaa iyo maxaad soo jebinaysaa iyo maxaad dhisi kartaa iyo maxaad qaban kartaa oo adduunyo ku saabsan laakiin bal tacaal numin saaca in lagu yidhaahdo bal kaalay aan aakhire is xusuusinna baa naga hoos qabri baa naga dambeeya heblaayaa jirta bal kaalay wax yar aan aakhire yar xusuusanna wax kudheh waa naadir weeyaan aad bay u yarta labalabo telefoon iyo saddex telefoon baan wadanaa oo qaarkood laga yaabo afar simkaadh inay gelayso baa laga yaaba inaan wadanno laisku kala badbedeli waa adduunya darteed weyaan aad iyo aad ikhwati filahi waa khatar weyaan bahashaas walidaalika saa darteed cumar bin cabdicasiis oo khaamisu khulafaa raashidiinka la yidhaahdo umawigaha boqol toban iyo meelaha siijirigaha ah, ayuu dhintay mase boqol iyo maaratay hadduu u bata boqol iyo toban hadii kale boqol iyo wax yar buu ahaa ayuu dhintay laba sana iyo bar meelahaas ayuu hayey khilaafada u hayey dowla umawiya khulafadii soo martay buu ka mid aha saddex iyo toban khaliifa soo martay ama afar iyo toban khaliif meelahaasaa soo maray marka raggii rag kamida ayuu ahaa nin caadilana w cumar bin khaaab baan awow marata agga hooyada yuu kaga abtirsan jiray marka ninkaas nin aad u qiimo badan bu ahaa intuusa xukunka qabanin nin aad u xaraga badan bu jiray laakiin xukunka markuu qabtay zaahid buu ahaa adduunyadu aad u yaraysan jiray saas darteed leylan wanahaare ma seexan jirin saas darteed ba culimmada waxay dhahaan beyd shicira weligii afkiisa kama goynin baa leeyi weligii hadduu socdo iyo hadduu fadhiyaba bayd buu qaadi jiray walaa khayra fii cayshi imri'in lam yakun lahu lilaahi fii daari alqaraari nasiib uu dhihi jiray min allaahi fii daari alqaraari nasiib walaa khayra fii cayshi imri'in khayr kuma jiro qof noloshii nolol uu qofku ku nool yahay si kasta adduun haddii loogu fidiyo noloshiisa khayr male lam yakun lahu aana u sugnaanin qofka min allaahi ilaahay xaggiisa fii daari alqaraar daarti daarulqaraar la yahahda aakhiro nasiibun qof aan ilaahay agtiisa jannada aan nasiib ku lahayn addunya wax kasta hadi la siiyo nolol muhul midaas ah. laa khayra fii cayshi imri'in lam yakun lahu min allaahi fii daari alqaraari nasiib wuu dhihi cumrad beydkaas ku celcin jira isagoo khaliifka dhammaa ummadda muslimiinta hogaankeeda yani wuxuu ogaan jiray wuxuu lahaa wuxuu yaqaanay adduunyada waxa ay tahay iyo say tahay buu ogaan jiray saa darteed ikhwatii fillahi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam aad yo aad buu welwel badan ka muujiyey sida xadiidka aanu soo qaadanno waxaa kaloo abu saciid alkhudri naftirkiisa rasuulka warin xadiidka saxiix muslim ku yaalla wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaan cagaara wey macaan cagaara weeyaan wa in allaha mustakhlifakum fiiha fayandura kayfa tacmaluun fattaquu dunya wattaquu nisa aw kama qaala calayh salaatu wasalaam adduunyadu waa macaan cagaara weeyaan labadaa maxaa loo sheegay waa macaan cagaara bini aadamku wax carabka uu saara waxa macaanku u jecel yahay carabkiisa shay dhanaan ama cusba haddaa carabka saarti kuma celin karti laakiin macaanka carabka ayaad la siraacaysa macaanku qofku aad buu jeceli xulwaale way macaan tahay carabka way u ronta khadiratun waa cagaar weeyaan indhahaadu waxay fiiriyaan midabyaasha cagaarka ayay indhuhu u jecelyihin dhul green oo cagaara oo caleenla inaad aragti iyo dhul aan waxba lahayn inaad aragti isku mid maaha idan greenka iyo cagaarku eh, indhahu aad bay u jecelyihin idan adduunyada labadaa bini aadamku jecel yahay oo macaanka carabka dhadhamo ah iyo indhaha waxay arkayaan waxa ugu qurux badan oo cagaarka ah labadaasuu rasuulku ku matalay ilaahayna khaliif buu idinka dhigay oo idinka inaad maamushaan baa laydinku talagalay ilaahay laakiin wuu fiirinayaa kayfa tacmaluun qaabkaad u dhaqataan baa laydin fiirinayaa ee fataqu dunya war adduunyada iska ilaaliya war adduunyada iska ilaaliya yayna idinla tegin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nafta bini aadamka gaal iyo muslim waxaa isku mid laga yahay waxaa biabciha waxaa ku samaysan adduunya jacayl ama jaah iyo mansab buu gaadhaha ahdo qof ama hanti u yeesha ha ahaado ama magac u yeesha ha ahaado yani naftu way ku asalaysa arrintaa way ku abuuran tahay saa darteed diinteennu adduunye shaqaysta in badan lama dhihin maxaa yeele waaba ku abuuran tahay bini aadamka addunya jacaylka laakiin islaamka kaa tacdilinaya iimaankaadaad cadilhaya isagaa kaa cel lowlaa akhlaaq iyo iimaan iyo islaamnimo haddaada lahayn waraabaha u waraabasan baad noqon lahayd agga adduunya jacaylka laakiin waxaa ku waabinhaya xishoodkaada iyo akhlaaqda iyo maarata diinta ayaa kaa celinaysa walidaalika saa darteed ba rasuulku alayh isalaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi abu cubayd ibnu jaraax aad garanaysaan oo saaxibu rasuulilaah yaa baxrayn intuu rasuulku u diray buu zake ka keenay idan meesha zakada la keeni jiray xoolaha masaajidkan rasuulka ayaa ahay habeennimo ayuu keenay zakadii masaajidka rasuulka ayaa la keenay salaadii subax baa masaajidkii soo buuxsamay ree madiino dhan waxay isgaadhsiiyeen abu cubayd ibnu jaraax baa xalay ka keenay nin kasta marka wuxuu hi safka hore tag xoolahaas qaybinteeda wax uga heshay lacalla inaad wax ka heshay baa laga yaabaayo subaxi markuu rasuulku masaajiga yimid oo salaaddiis waxuu u yimid yaa masaajidkii oo yimid tif ah meel laga istaaga lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana raib maartay ra'uufun raxiim buu ahaan jiray laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufun raxiim buu ilahi subxana watacaala ku ammaanay ra'uufun raxiim buu aha rasuulka salaaddii markuu saa uga soo jeedsaday yaa wuxuu yidhi adunukum qad samictum ana aba cubayda dakala ama maarata qadima min baxrayn bishayin maarata min almaal aw kama qaal ale saasoo kale cibaaro ayuu waxaan idiin malaynhayaa buu yihi inaad maqasheen abuu cubayda inuu baxrayn wax xoolaha ka keenay baan idiin malaynayaa inaad maqasheen arrinka saa darteed masaajidka usoo buuxseen buu markaas dheen nacam ya rasuul waan maqlay sidaas markaas wuxuu rasuulku yihi abshiruu wa amiluu maa yasurukum bishaaraysta oo yidadiisha oo fisha wax idin farx markaasuu rasulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan oga danlay xadiidkaa waxay tahay wuxuu rasuulku yidhi cibaaradan soo socda fawallaahi maa akhshaa calaykum malfaqra akhshaa calaykum buui rabbi baan ku dhaartaye faqri marnaba idinkama cabsanhayo fawallaahi malfaqra akhshaa calaykum faqri marnaba idinkama baqahaye walaakin akhsha calaykum an tubsada calaykum addunya adduunyada in lidiin fidiyo kamaa busidat calaa man kaana qablakum inay adduunyada lidin fidiyo sidii ummadihii idinka horreeyeyba loogu fidiyey inay adduunyada lidinkusoo fataho oo lidinku sii daayo oo fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa ahlakatum buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam faqri marnaba kama baqahayo ummaddayda inuu faqri dilo kama baqi mahayo laakiin waxaa idinka baqahayaa inay adduunyada lidiin fidiyo sidii ummadihii horeba loogu fidiyey oo markaa aad u tartantaan siday ayaguba ugu tartameen oo marka ay halaagto se ayagubay u halaagtay aad isdishaan aad iscuntaan aad cullowdaan aad maarata adduunya darteed aad maarata ku aakhira weydaan aakhiradiina ku ilowdaan oo waxoo dhan aad ku seegtaan markaa fatuhlikakum kamaa ahlakakum ay ina halaagto se ayagii bay u halaagtay maanta mayan middaa jir ikhwati filaahi dadkaad aragtay muslimiinta laqaqaban muslim baa warbixin ka geyn wax kaloo ugu geynhayana ma jirta addunya aad ku heshi wayaan hadduu ogaynin waba ku helayn marna muusa jaajuusaan qofka laakiin markuu og yahay inuu adduunye wuxuun ku heli buu soo qabanaya walow qadana allah ka dhigay walow kiila qaadana hadduu u malayna inuu ku helayo afar ilhaabia meesha farfadhiduudhiha lasoo qabto su maanta kiiladiisa qaadka u ah ama hadduu hataa helin si loo soo dhoweeyo oo agtooda uu muxtaram oga noqdo cidda uu geynhayo wax kalena maahe waa adduunya jacaylka waa ikhwati filah miskiin gacanta kuu soo horsaday inaad gaashaan ku dhufto iska dhaqaaqday waxaa keenaya adduunya jacaylka baa keenaya tanaafus yaad aragteen iyo waxa ka dhacaya caalamka iyo dad gaalaba lagama hadlay muslimiinta heerka ay marhayaan waad aragteen maanta heerka la marhayo wadan carabta ka mida ah qatar waad garanaysaan labada kun iyo labaiyo labaatanka iyo caalamka kubadda bay tartan u gashay labada kun iyo labaiyo labaatanka waa labaiyo toban sano kadib wey yaa nool yaasa dhintay bay tartan u gashay intaasoo balyaar bay bixisay si loo sii lahaa intaasoo balyaar bay bixisay waa loo xukumay labada kun iyo labaiyo labaatanka waa laba iyo toban sano kadib wey maraykankii ayada iyo baa tartan u galay iyo astraaliya iyo dhowr waddan bay ahayen waad aragteen bay tartan u galeen waa laga guulaysan lahay maraykanka isagaa hayste laakiin ayagu yidhi hala siiyo intaasoo lacag marka laga qaaday buu yidhi ayada maxaa loo siinayaa wax allaala waxaan ka heli lahayn buu leehay maarata banooniga meeshaan waxaan ka heli ayagaan ka qaadayaa sii yidhi ka qaadaya hala sii oo see looga qaadi waxaa la yidhi lama maba gaadhaysaan ba cirka u boodaan waddankiina hadda kubadda la siiyeyo laba milyan markaad u badantahy ma laba milyan haddii kale waxaa tiim point eight baa tiima hal milyan iyo sideed boqoloo kana ama laba milyan baad buuxinaysaan ama laba milyan maba buuxin kartaanba inta imanaysa kubadda u iman baana idinka badan bal saa darteed meel qaadaba uma haysaana saxaraha waa in la dhisaa waa in saxarihii la dhiso saxarihii labadegaanka yaa dhisi saxaraha marka kontaracti yaa ku qaadanaya laba iyo toban sana la rabaa in la dhiso laba iyo tobankaa sana yaa dhisi maraykanka iyo ingiriisku baa kala goosan shirkadahoodkoodii shirkadahoodii marka inay dhisaan oo meeshii lagu ciyaari lahaa iyo magaalooyinkii dhannaa la samayn lahaa iyo wixii dhan labadoda baa kala gosta ingiriiskii maraykanku marka dhifay baytuun baa laisugu dhufsaday khalaas marka dhulkii dhannaa ee saxarihii baa hadda la dhisaya waa laba iyo labaatan sano laba iyo toban sano kadib wey labada kun iyo labaiyo labaatanka halkaasaa xoolaha halkaa ku baxaaya muslimiinta oo dhan intay deeqaanba wax faqiiro muslima lama arkin wax muslimo faqiira lama arkin halkaasi aad ikhwati filaahi waxaasoo dhan waxaa keenaya qofku markuu adduunyada jacaylkeeda ay qalbiga u gasho khatar wey waxaan u gudbaynaa rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam axaadiis fara badanoo saxiixa dhammaan axaadiis aan sheegahayo ama waa saxiix ama waa xasan wax ka hooseeya xasan ma jirto imaam tabaraani kitaabkiisa macaajibta kutubtiisa imaam bayhaqi shucab aliimaan kadalika abu alxaakim musadrikiisa axmed bin xabalmusnadkiisa intuba ay ku soo aroorhayaan wuxuu rasuulku yihi calayh isalaatu wasalaam adduunyada qofka la siinhayo ood aragtaan qofka milyardheerka noqona macnaheed maho inuu ilahay jeceli bal wuxuu ilaahay subxaana wa tacala xadiis saxiix uu ku sheegaya ina allaha tacaala layaxmii cabdahu lmu'mina min addunya wahuwa yuxibu alla subxaana wa tacaala adoonkiisa muminka adduunyada wuu ka ilaaliyaa asagoo uu jecel yahay addoonkiisan buu adduunyada ka ilaalinay yuu ka ilaaliyaa kamaa taxmuuna mariidakum maaragtay dacaamakum wa sharaabakum takhaafuuna calayhi ow kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam rasuulku ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa uu jecel yahay ee muminka adduunyadau ka ilaaliya la siima maayo dee xoogaa uu noloshiisa la siinaya suusa ugu fidnoolin baa adduunyada laga ilaalinaya sidaad oga ilaalis asagoo ilaahay uu jecel yahay ninkaas adduunyada aanan la siinayn isagoo ilaahay jecel oo agtiisa ilaahay qiimi uu ninkaa ka leehay baa adduunyada laga ilaalinaya sidaaad qofkiina xanuunsanba cuntada iyo cabitaanka ad oga ilaalisaan cuntada iyo cabitaanka looga kontaroolo qof xanuunsan sidaasa ood u cabsanaysaan asaga lafihiisa saa darteed baa ilaahay asna addoonkiisa uu jecelyahay addunyada oga ilaaliya marka innaguna waxaan moodaynaaba haddii adduunyada lagu siiyo inuu ilahay ku jecel yahay waa khatar weyn fitan iyo ah, arrin khatar a ah weyn ikhwati fillaah waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ina hada dinaara wadirhama qad halaka man kaana qablakum wahumaa muhlikaakum aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ina hada dirhama wadinaar dinaarkan iyo dirhamkan waa dahabka iyo qalinka lacagta ka samaysan wey waa maanta aninkao dhahna waa shilinka kenya iyo ama dolarka ama bownka giniga ayaa waxay halaageen dadka idinka horreeyey bay halaageen wahumaa muhlikaakum ayaguna maanta wax idin halaag waa ayaga weyaan ayaga idin halaaga buu rasuulku yih alayh isalaatu wasalaam wakhtigiisibuu saa oola hadlahaya saxaabadiisibuu la hadlahaya ou leeyahay dinaarkan iyo dirhamkan ummadihii idinka horreeyeyna ayagaa halaagay idinkuna waa idin halaagi doonaan buu rasuulku yihi alayh isalaatu wasalaam riwaayaad kale xadiiska rasuulku wuxuu ku yidhi tabban lidahabi wadirham buu walfidati buu yidhi tabban walfida yacni halaag iyo khusraan iyo khasaare ayaa u sugnaaday dahabka iyo fidlada qalinka bimacnaa ha khasaareenoo ha halaagsameen maxaa yeele waa ummadda waxa halaaga ayaga weeyaanba idan ikhwatii filaahi adduunyadu khatartaasi leedahay war adduunyada hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyo shukriga ilaahay subxaana wa tacala inaanu gudan oo nicmada ilaahay wa watacaala aan xusuusanno oon xuquuqdeeda aan marinno waa shay lagama huraanlama huraana w ikhwati filah waa nicam maxaa weye waa imtixaam ibtila wey waad arkaysaan xadiidkaa soo marray sida dadka loo imtixaamay ay ugu dhaceen adduunyada ugu dhaceen adduunyada ay ugu dhaceen innagana waxaa weeyaan haddii maanta la yidhahdo masaajidka war masaajidka biyihiisi iyo korantadiisii iyo iyo maaragtay nadaafadiisii xoogaa u baahan tahay ma bixinaysaan lacagtiisa nin intuu iska soo garta keenhaya waabad waa inay horta muxaadara ldin caqida waa inay intaasoo aayadoodii intaasoo xadiid ladinku dul akhriyaa marka kadib baad adoo naftaada la dagaalamay baad laga yaaba inaad kun shilin isku qorto shan boqol kun shilin kan baad dhihi waa goorma goortaasaa tir goor wadaadku dhididay oo uu daalay weeye uu kugu rafaado intaasoo aayadoodi intaas qalbigaadi la dhalaaliyey baad markaa farta aad taagaysa oo qof caadi a ah markaa ma tihid stejkaad joogtay waa laga soo qaaday meel kalaa lagu keenay oo weliba markaad gurigu noqotay baa laga yaaba garnaqsi inaad u noqoto war xaggee see alla ku yidhi markaad intaad yabohaysa hal milli markaad bixinaysa see wax kaa ahaa kan hadda ka hor waxaa dhacday annagoo masaajid wax u uruneen baa nin saddex boqoloo gini buu bixiyey saddex boqoloo gini saddex boqoloo gini waxay u dhigantaa taqriiban halkii gini waa boqol iyo maaragtay boqol iyo labaiyo labaatan meelahaas weeyaan idan kaba soo qaadba boqolkii waa saddex iyo toban kun haddii saddex iyo labaatan la boqol iyo saddex iyo toban waxaan umalnay saddex toban kun meelaha waay saddex boqoloo geni marka imisay noqonaysaa waa soddon iyo markaa soddon iyo sagaal kun weeyaan soddon iyo sagaal kun oo maarata bay noqonaysa oo lacag kenya annaga xagga annaga way fara badanta saddex boqoloo geni saddexdii boqol markuu ninka gacanta taagay laba boqol boqol baa laisku qorayay oo saddex boqol buu koobka wax jebiyey buu iska dhigay goortii aanu kala tagnay yuu soo noqday maalin dambe subaxii buu igu soo noqday wuxuu yii wadaadii xalay isma garanayno markaan meeshii aan gacanta taaghaye isma garanaynin bui si kalaan ahaade xaqiiqatanaad nin macruufa weeyaanoo reer kenya wey oo xagga yurubta wada jir wuxuu yidhi isma garanaynin xalay marka lacagta la yaboohinayo wax unbaa wuxuu yii dhex marbaa si kala noqday axaadiistii wii markaan dhegaystay meeshii aan fadhiya intaan ka kacay baan wuxuu yidhi akaba saddexdii boqol gooraan sheegayba maba garanaynin bui ee markaan guriga tegay wadaadii baa isqabsanne marka hadde wuxuu yidhi haddee duruufo badan baa jiro saddexd marka isma waxaan ooga jeeda isma garanaynbu markaa saddexdii boqol ballanqaadahay isma garanaynbu khayra ninka wuu ficnaaday wuu ka qaalib noqdayoo wuu bixiyey saddexdii boqol wuu bixiyey maaragtay maca tacab oo maarata dhibba badan la maray waxaan oga jeedaa markii aayaad laydinku dul aqray oo axaadiid laydinku dul aqray markaa kadib aad gacanta taagaysa waxaasoo dhanna waxaa weeyaan waa adduunyada jacaylka ay leedahay laakiin raggii salafka ahaa ee ilaahay gacanta u geliya siday ahaan jireen haddii taariikhdooda aad qaadataan aad aragtaan waad yaabaysaan ninka la dhihi jiray cabdulahi bin mubaarak cabdiraxmaan bin cawf raggii maalqabeennaha ahaa ee muslimiinta weligood wax bixiyeen intil wa kumayna biin mayna samayn jirin balyanaas bay keeni jireen ayagoo maarata cabdulahi bin mubaarak boqol siddeetan iyo kowgii ayuu dhintay milyandheer buu ahaa mujaahidna wuu ahaa sanadna jihaadku u kici jiray sanadna waxajihi jiray hadda jihaad haddiiba la sheego waxaa laga yaabaaba inay hoosta laga tasbiixsadeen marka wuxuu sameeyey qisada ku soo aroortay khadiibulbaqhdaad iyo keyrkii ay qorhayaan imaam dahabi kitabkiisa dhinac labnimo le uu ku qorhayo halkaa iyo waasit iyo warjoogi jireen dhulkan khuraasaan dhulkan hadda eeraan gobolladeeda gobol ka mida ah weyaan khuraasaan baqhdaad buu soo maray isagoo xaj u socda dad badanba nin caalim ahay dad fara badan baa dhehen waan ku raacayna oo markii maqleen cabdillahi bin marag baa xajinhaya bay ummadda ilaahay soo yimaadeen oy dhaheen waan ku raacaynaa si xajka aanu kula soconno ood noo maarata noo barti habka xajka loo samaynayo waxaan oga dan qisadaas dadkii hore see ahaayeen adduunyada ayaga midigtii ku haysteen iimaankuna qalbigoodu ku jiray innagana bilcagsi adduunyadii baa qalbiga fadhiisatay diintiina gacanta ayaan ku haynaa idan qalbiga hadduu mar shaygu fadhiistay waa adag yahay wey ma sahlano cabdullahi bin maarig markay u yimaadeen waa yahay waan israacaynaa lug baa lagu soo xajiyi jiray nin kasta wuxuu keenay markaas sahaydii uu ugu talagalay buu yuu keenay anigana sahadayda waatan anna waatan noo xaji baa noo wad oo kolma waxaan u baahannahay naga sii wax noogu gad baa aduu noo xaj waaya wuu ka ururiyey wuxuu geliyey maaratay sanduuqiisii gurigiisii ayuu geliy oo ku xidhay ina kicii yidhi xoolihiisii buu kusoo xajisiyey intaas oo qof weyaan siiradaa waxaa dib ugu noqotaan albidaaya wanihaaya ibnu kaiir aad buu u soo aroorinhaya siyar caalamulmara imaam dahabina wuu soo aroorinhayaa intuu cbdullah mar taarikhdiisi markuu ka hadlaya habnooleedkiisii iyo siduu muslimiinta ugu gargaari jira dadkii wa lacagta u keenoo dhan intuu sanduuqiisa ku guray buu ku xidhay nin kastana magaciisii wixiiba ugu qoran halkaasuu ku xidhay warkama hayaan inakciil waan xajiyeenahay halkii baa laga soo lugeeyo wax la soo socdo iyo wax kolba cunto lasoo cuno iyo wax wax lasoo gato iyo wax lasoo socdo xajki baa la yimid makaa la yimid waa la xajiyey xajkii baa la dhammeeyey madiina haddana loo kacay masaajidka rasuulki wax dhan baa lasoo maray kadib markii xajkii la dhammeeyey yaa wuxuu yidhi haye nin kastaba reerkiisa shoobinku u samayn lahaa sheeguu warkama hayaan waxay u malaynhayaan inay sahaydoodii ay tahay wax wax loogu gadahay nin kastaba reerkiisii maarata wuxuu u geyn lahaa iyo shoobinku u samayn laha sawaadku u geyn lahaa ha soo sheeg wiil haddii nin kasta waa xoolihiisii wuu u malaynaya in logu gadaya anigana intaasoo carruur aan leehay intaas wax baan raba kaa iyo kaa iyo hebel iyo heblaaye heblaaye nin kasta wixiisi buu sheegtay nin kasta wixiis nin kasta wixii buu u gaday nin kasta intuu sheegay buu u gaday markii la soo bogay haddana shoobinkii baa la soo noqday inta in laeg ba dib baa haddana soo noqday baqhdaad buu keenay reerkiisibaa loo yimi halkiibay usbuuc ku dhowaa intuu u loogay baa lagu nastay kadib hadde waxay noqotay nin kastaba reerkiisa u kaco marka nin kastaba uu damca reerkiisa inuu aado hadde wixii alaabtiisii u qaatay iyo sanduuq intuu furo nin kastaba lacagtiisi yuu usoo saaray waata lacagtaadii hadde xajkaad ugu talagashay qabso markiiba madax wada gacanta saartay yaabaa cabdiraxmaan maxaad noogu sheegi weydaa hataa waxaan yarayn lahayn bay dhaheen hataa sawaadkii iyo bade shoobinkan reerihii u samayn lahayn baan hataa calaqal yarayn lahayn maxaad noogu sheegi weyday dhaheen marka nin kasta lacagtiisiibuu gacanta ka saaray oo yidhi qabsada sidiiba ku tagaan sidaasay salafkeennii ugu noolaan jireen noloshooda rismiga saasay ahaan jireen ikhwati filah innagana hadde maanta waxaa weeyaan adduunyada waad aragteen sida loo jecel yahay iyo sida loogu adag yahay iyo wixii lamidka rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam waxaa ka asaxay xadiid eh, saxiixa tabaraani iyo keyrkii warinay xadiis cbdullahi bin cabaas isagoo ka hadlahaya dadka maalqabeenka adduunka say u badan yihiin iyo aakhira say noqon doonaan wuxuu rasuulku yihi calayh isalaatu wasalaam wuxuu rasuulka calayh salaat wasalaam ina min ahli اlshabaci buui fi اdunya hum ahluljuuci hadan fi alaakhira aw kama qaala calayh salaat wasalaam ahlushabaca buu yihi kuwa adduunyada ugu dharag badan buui aakhira markii la tago waa kuwa ugu gaajo badan weeyaan ah, hum ahluljuuc weeyaan ahlushabaci fi dunya hum ahluljuuci hadan fi alaakhira aw kama qaala calayh salaat wasalaam dadka ahlushabaca waa sida haalibka weeyaan haalibka oo maxay aakhire u gaajoonhayaan khayraadkiibaa ku yar sadaqadii bay yareeyeen wixii khayrkii bay yareeyeen muslimiinta waxqabadkoodii bay yareeyeen wixii o dhan baa ku yar aakhira nin faqiira uu noqon markaa adduunkiina wixii haystay ka soo tag ahlu shabaci fi dunya hum ahlujuuci hadan fi laakhira ayaa dadka ahlu dheragta adduunka aakhira kuwa u gaajo badan weeyaanba wada sakaraada akoonkooda wada ebera soo wada bixi maxaa yeele adduunkii wuu bakayl ahaa oo khatar ahaa xadiidka uu rasuulku aleh alay isalaatu wasalaam imaambraani kitaabkiisa awsadka uu ku warinaya shekh albani xasan uu ka dhigay min xadis abdillahi bin cumar alaaun muhlikaat wa alaaun munjiyaat wa alaaun kafaaraat wa alaaun darajaat faama almuhlikaatu fa shuxun muaac wa hawan mutabac wa icjaabu lmari binafsi wa ama almunjiyaatu falcadlu fi aladabi walrida walqasdu fi alfaqri walghina wa khashyat اllahi fi siri walcalaaniya wa ama alkafaaraat faintidaaru salaati bacda asalaat wa isbaaqu lwuduui fi sabaraat wanaqlu اlaqdaami ila اljamacaat wa ama darajaat faidcamu الطacaam wa ifshaء الsalaam wاsalaatu biاleyli wاnnaasu niyaam maxalushaahidkayga waxaa weye muhlikaat waxyaabaha bini aadamka muslimiinta halaaga waxaa ka mida shuxun muaac bakhaylnimo laga dambeeyo shuxun muaac bakhaylnimo nafta bini aadamka way ku asalaysantahay inay bakhaylka laakiin waxaa aad loo caaya markaad ka dambayso adeecdi khayr oo dhan inay ka horsaasi isku dayeen laakiin markaad adeecdood ka dambayso waxay baa shuxun muaac la muhlikaadku ku jira marka iyo hawan mutabac hawadaada iska raacda xaqa raaci maysa hawadaada kolba meesha kaa tustaad u kacaysa bukhligay kaa tusta bukhligay ku amraysa hawadaadaad la soconaysa waa waxyaabaha khatartae qofka halaagta weeyaan bal ilaahay qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay bukhligu hadduu qofku uu ku bakhaylo khayrka ilaahay inuu wax ku bixiyo u diido ilaahay inuu tirtiriba dadka la qaadiba gebigoodiiba dad kale la keeni haa antum haaulaai tudcawna litunfiquu fii sabiili illaah faminkum man yabkhalu waman yabkhal fainamaa yabkhalu can nafsihi wallaahu alghaniyu wa antum alfuqaraa wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum bilahi subxana wa tacala leh ta'kiidaad fara badan baa ayadda lasdaba dhigay tambiih iyo khitaab iyo intaas oo xuruufoo mu'akadaada laysdaba dhigay tudcuuna litunfiquu fii sabiil illahi waxaa laidinku yeedhayaa dadka muslimiinta loo yeedhayo infaaq baa layidhi sadaqa lama dhin infaaq baa layidhi inaad wax bixisaan jidadka ilaahay iyo khayrka wax ku bixisaan masaakiinta u gargaartaan agoommahaad waxbixiya idama lihaad hadda ogaada waxba lama yabahayo ee khayrka ay leedahay baa lidiin sheegaya infaaq baa lid maarata tudcawna litunfiquu fii sabiili illahi masaajidda ilaah dadka waayeellaha dadka curyaamiinta isbitaallada iyo masaakiinta jaamacadaha waxbarashada diiniga taxfiidu qur-aanka wow juhdii khayrkaha ah inaad wax ku bixisaan baa lidinku yeedhaya yaa idin yeedhaya waa ilaah weeyaan zakadii inaad bixisaan ee waajibka idinku he eh. tudcuuna litunfiquu fii sabiili illah markaasu alla subxaana wa tacala wuxuu leehay asaga bini aadamka abuuray huwa adra asagaana qof kasta uga ogaal badan faminkum man yabkhalu waxaa idin kamida ah kuwa bukhala oo ku bakhayle xoole oona bixina waxaasoo khitaaba aanad danka gelin gaashaanka ku dhufanay waman yabkhal fainamaa yabkhalu naftiisanbuu khayr oo dhan ka hor istaagaye ilahay waxba muusi yeelin boqolaal haddaad giddigiin wada deeqsiyaal noqotaan iyo haddaad wada bukalo noqotaan cind allahi sawa wey waxna ilaahay u kordhini mayse waxna ka nusqaamin mayse wallaahu alghaniyu wa antum alfuqaraabe ilahay hani weeyaan sadaqadiinna ilahay uma baahan laakiin wa antum alfuqaraa adigu idinku ilahay baad u baahantihiin raxmadiisaad u baahantihiin maqfiradiisa iyo dembidhaafkiisaad u baahantihiin jannadiisaad u baahantihiin intaasoo dhan baad u baahantihiin ilahay subxaana wa tacala had iyo jeer fii kulli laxadaad baad ilahay u baahantihiin laakiin ilahay qani buu idinka yahay wain tatawallow baa halka la daba dhigaya wain tatawallow haddaad jeesataan oo nidahaasoo dhan iyo khitaabka iyo dhawaaqa ilahay idiin dhawaaqay ee wax bixiya khayrka usoo degdega laydin leeyahay haddaad diiddaan yastabdil qawman hayrakum baa wuxuu ilaahay qof dadaan idinka ahayn buu ilahay keenahay gebigiinaba intii laydin qaadoo laydin tirtiro ama waaba laydinka rariba meesha ama waaba laydin baabi'inba ummadaana idinka ahayn buu ilaahay keenaya uma laa yakuunu amhaalakum oo idinku kale aan noqonayn oo ilahay nidihiisa u dhaganugul oo khayrka u tartamhaya buu ilahay subxana wa tacala la imanaya idan sabab adduunya jacaylka ah, waxaan idinku soo khatimhayaa laba qiso iyo laba xadiid insha allahu tacaala waana soo gaabinhaya midda koobaad waxaa weeyaan rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay wuxuu yidhi aflaxa man hudiya ila alislaam waxaa guulaystay oo liibaanay qofka ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimadka ku hanuuniyey wa kaana cayshuhu kafaafan wa qanaca bihi qof ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimaadka ku hanuuniyey oo noloshiisana ay noqotay intaa kifaafkiisaa kutubyoonkiisa maalinka qadadiisa iyo quracdiisa iyo cashadiisa helay oo saa ku qanacsan kaa waa guulaystay buui adduuniya akhira waa guulaystay idan innagu laakiin waxaa u hanqaltaagana adoo maanta iyo berri iyo waxoo dhan haysta iyo sannadan soo socda baad usii sii waxaynaysaa waxaana maaratay loo joogin xadiidka kale imaam tirmidi iyo keyrkii warinhayaan min xadiii anas bin malik radi allahu tacala canhu xadiikana saxiix weeyaan ayaa wuxuu sheegayaa qofka hamigiisa haddaad aakhiro iyo xisaabaadkeeda aad ka walwashi ilaahay subxaanau wa tacaala umuurahado dhan buu ilah yasirhaya adduunyadiina iyadoo socotayba kuwa imanba laakiin markaad hamigaadoo dhan adduunye aad raacisid leylan wa nahaaran aad oradi adduunyadiina ku xagimaysi aakhiradaadiina waad waayaysaa saa darteed bal xadiidka rasuulka dhegaysa calayh isalaatu wasalaam man kaanat ilaakhiratu hamahu jacala allaahu ghinaahu fii qalbihi wa jamaca lahu shamlahu wa atat idunyaa wahya raaqima waman kaanat idunyaa hamahu jacala allaahu faqrahu bayna caynayh wa faraqa calayhi shamlahu walam yaatihi min addunya ila maa qad qudira lah aw kama qaala calayhi isalaatu wasalaam alikhwati filah xadiidka bal si fiican u dhuuxa man kaanat ilaakhiratu hamahu aakhiradiisa ninkii hamigiisa noqoto qabri baa berri kaa dambeeya geeri baa ku sugaysa xisaab iyo qabrigii su'aalaha lagu weydiin doona iyo jawaabahoodii maxaad kaga jawaabi doontaa maxsharkii iyo qiyaamada markii la tago iyo bacdiga ilaahay hortiisa lagu hor istaajiyo oo lagu weydiiye maxaad talow ku jawaabi doontaa jidka siraad markii la marahayo dadna ay baasha kale liibtay ku dhex ridayso dadna ay sida hilaacoo kale u marhayaan talow xaggeed ku darman doontaa xawdka nabiga kuwa ka cabahaya iyo kuwa loo diidahayo talow xaggeed mari doontaa fa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir markii dadka loo kala xukumay talow xageed ku darman doon hamigiisu ninkuu noocaa noqdo jacala allaahu hinaahu fii qalbiba ilahay baa ani qalbiga u gelinaya inama alhinaa hina nafsi wey maaha xoolo badni way qaninimadku waa inuu qofku qanaaca ilahi subxana watacala boqol intaad haysatay baa ilahay kuu barakaynaya halkaa milyan haysatay baa ilahay kuu barakaynaya boqol milyan haddaad haysatay oon baraka lahayn hal milyanoo haysto barakal ayaa ilaahay maarata kuu barakayn idan jacala allaahu hinaahu fii qalbihi bal qalbiga ilahay qanaaca iyo qaninimo u gelinaya wa jamaca lahu shamlahu amla umuurihiiso dhan ilah baa usoo ururin albaabku furaba ilah baa u furay umuurihiiso dhanba ilahay usoo yasiray wxoo dhan marka qof ilaahay umuurihiisa ururinayo wax ka kala tuuri kara mare wixiiso dhanba ilaahay u sahlaya meeshuu mara oo dhanba sahlba ilah uga dhigi geedku saa u qaadaba ilah baa faa'iida ka siin ummadaha ilahay baa ilahay u hagaajin dadkii qaraabadii kusoo ordi jirto dhan baa ilaahay ka qaboojinhaya oo maarata ummaddii baa ilahay maxbaga dhexdeeda u dhigahaya marka wa jamaca lahu shamlahu umuurihiisu iyo wixii ka kala tagsanaa dhan ilah baa usoo ururinaya wa atat dunya wahya raaqima adduunyadiina iyadoo dalbaysa ama qasban bay u iman baa lii saa darteed somalid waxay dhahaan adduunya nin aan rabin bay ag joogtaa bay ku imaha jireen nin aan rabin bay iska ag joogtaa laakiin kii daba ordahay heli maaye cagsiga u imow bal waman kaanat idunyaa hamahu ninkay adduunya hamigiisa ay noqoto hamigiisao dhan leylan wa nahaaran hadduu jiifiya hadduu soo jeedaba adduunya suu ku heli lahaa dibad u baxyaa afrika joogyaa meeshuu doonaa jooga hamigiisu un jacala allaahu faqrahu bayna caynayhi faqriga ilah halkaa ka saari faqrigibaa la tusiba faqriga hadduu indhaha ka qaadan ad maba gamahyabaad adoo faqri lagu tusay miyaad gami maba gamaysiba wa faraqa calayhi shamlahu umuurihiiso dhan ilah baa ka kala tuuraya xadhiguu isku xidhaba rabbi baa kala tuuri nin ilaahay dagaal uu kula jira myaa ka dhicin kara wa faraqa calayhi shamlahu umuurihiisoo dhan rabbi baa ka kala tuuri laba shilin oo uu leeyahy meel iskugu imam fartuu qaadaba khasaara ayuu jilbaha goosanaya markaas maanta shanta salaadood waan tukada garnaqsan shanta salaadood baan tukadaa dad ma dhibo aniga maxaa khasaarahan maxay daba dhigay war dib isugu noqo adiga waxa kugu kaa dhex buxo adduunya jacaylka iyo qaraabagoysnimadka iyo simaata iyo khayr nacaybka kugu jiriy adduunya jacaylkaada waxaad u khasaaraysa wafaraqa calayhi shamla walam yaatihi min addunya ilaa maa qad qudira laban adduunyadiisiina ma haylahay ilaa wuxuu ilahay u qoray bas laylan wanahaaran boqol shilin inay kusoo gasho aduu ilahay kuu qadaray afar iyo labaatankii sac ka badan ma keeni karsi kasta adaad tugtug u caydhis si kasta hadaad tagsi u wad si kasta adaad xawaali u qabat si kasta hadaad maalinkiina dilaale noqoto habeenkiina aad eh, hawl kala qabat weligaaba boqolkii maba dhaafin kartiba walam yatihim min addunya ilaa maa qad qudira lah low haddaan arrinkaa ogaan lahayn tartiib baan u socon lahayn gawaaridu nama marteen si fiican baan su salaami lahayn cidda kaa hor timaadaad arki lahayd wixii qofkii haddaayta ku salaamay aad garan lahayd qof maad artay uniyahow aan u kala garqaaday hadda ka hor ninkan hebela saddex jeer baan wadaadiyo salaamayo mid damba igmuu radiyin bu salaanta u maqnaaba ninka la salaamhaye asnaadula mabuu jooginba safar buu ku maqnaa sheekhu wuxuu ilah baa iga sarreeya ninkan muuqaalkiisa ma arkaya mooyaane inuu isalaamay in kale warba ma hayninbu inuu isalaamay in kale warba kama hayninbu kanna wuxuu ku dacoon saddex jeer baan salaamay uu ii radi waaye buuri marka inuu ii xun yahay in kalean kala garan waayo waa nin maqanoon jooginba weeyaan walam yatii min addunya ilaa maa qad qudira lah bal cabdiraxmaan bin cawf aan dhegaysanay qisada imaam bukhaari uu warinhaya wiilkiisa ibrahim bin cabdiraxmaan bin cawf aan ka warinhaya imaam bukhaari baa aarka soo saara abdirxmaan bin cawf wuxua nin maalqabeena ayuu ahaa saxaabi jaliil ood garanaysaan familkiisiyaa garanaya abdirxmaan bin cawf yaa yaqaana familku ahaa inagu gidi waan wada ree garasay ree hebeli wax dhan waan wada naqaanaa gid inta xisbiga kenya ka jirta waad wad garanaysaan baarlamaanka afhayeenkiisa waad garanaysaan soo ma garanaysaan waxaasoo dhan kubadaha waad wada cabdirxmaan bin cawf familkee ahaa ya muxuu ahaa makhzuumi ma ahayn makhzuumi khaalid bin waliid yaa ku ah ree ya ma maqlin muxuu yidhi istaag aan ku maqan leh khaalu min akhwaali nabiy dee nabiga raabtigii ma laakiin qabiilkaah nabiga raabtigii nin qabiilkiisa cabdiraxmaan bin cawf familkee ahaa famil fulaan buu ahaa in la dhaha la rabaa ya cabdiraxmaan bin cawf qurayshi haade giddiba qurayshi bay wada ahaayeen qurayshi waa la wadahaaye abubakar iyo asaga iyo maarata zubayr waxoo dhan qurayshi bay ahaayeene reer quraysh bay ahaayeen maya maya ya yaad niin sheega masafom waag waad u qaadanaysaan haddii laidin sheega waad baran markasta wa laidin sheega ad doonaysaan banu zuhru ahaa reer banu zuhra banu zuhru ahaa ah, casharatu mubashiriin yaa garanaya tobankii ahaayeen tobankii baa la rabaa cabdiraxmaan bin cawf mid buu ahaa afarta khulafaa rashidiinka horta ka soo qabta abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali waa cabdiraxmaan bin cawf waa shan sacd bin awaqaas waa lix saciid binu zayd waa toddoba zubayr bin cawaam waa sideed abu cubayd binu jarax waa sagaal haye dalxa bin cubaydillaah waxaa looga jeedaa tobankaas soo famil famil laba nin mooye intooda kale waxay ahayn labalaba isku famil famil u ahaayeen yaa garanhayo lababa isku famil ba ahayen lababa isku famil ba ahayen lababa isku famil ilaa laba nin mooyaane abu cubayd binu jaraax iyo zubayr bin cawaam mooyaane iyo cali bin abdar saddexdaas mooyaane inta kale labalabay famil famil u ahaayeen marka cali bin abdare binu hashim buu haa zubayr bin cawaam asadi buu haa abuucib bin jarax isna marka familkalu haa intii soo hadhay markaa saddexdaa markii laga goy soo hadhays toddobaa soo hadhays marka saddexdaa laga jaro haye soo sheega marka say kala ahaayeen cabdiraxmaan binu cawf iyo sacd bin waqaas isku famil ba ree zuhri ahaayeen oo nabiga reebtigii ba ahay ree binu zuhri aliis isagii ibn shahaab zuhriga waa ree binu abubakr sidiiq iyo dalxa bin cubaydilah reer banutaym bay ahayn isku famil ba ayaguna ahayn cumar bin khaaab iyo iyo saciid binu zaydna reer cadawi ahayn isku famil ba ayaguna ahayn waa imise marka waa lix weeye yaa soo hadhay marka cumaan bin cafaan baa isla famil gees isnaha oo muxuu ahaa yaa garanaya umawi asu reer banu maawiya isku famil ba landheeraha ugu landheersan bay ahaayeen reer quraysh markii la yihahdo idan saasay kala ahaayeen abubakar dalx bin cudin reer binu taym bay ahaayeen sacd bin waqaas cabdiraxmaan bin cawf reer binu zuhri ahaayeen maaratay cumar bin khaaab iyo saciid binu zayd cadawiyiin bay ahaayeen ayaguna maaratay sidaas zubayr bin cawa asadi bu ahaa sidaasay markaya saxaabatu rasuulilah waxyaaba aan macan lahayn waa dushaan ka wada qabanno idan cabdiraxmaan bin cawf maalqabeen buu ahaa maal maalmaha kamida wiilkiis ibrahim bin cabdiraxmaan bin cawf wuxuu leh utiya cabdiraxmaan bin cawf biacaamin wahuwa saa'im asagoo sooman baa cunto loo keenay buui afur baa loo keenay maalqabeenna wuu aha markii lasoo hordhigay ayaa wuxuu xusuustay raggii ay isla ahaayeen saxaabatu rasulilahi wada ahaayeen oo weliba uu ku tuhmayey inay ka khayr badnaayeen nolosha ay kaga tageen adduunka ku geeriyoodeen cuntada markii saa loo soo hordhigay muusa dhihin nimcadan anaa shaqeeyey iyo kamaan ahaa iyo midna muusa dhihine wuxuu yidhi qutila muscab bin cumeyr wahuwa khayrun minii muscab bin cumayr baa la dilayba isagoo iga khayr badan bu walam najid lahu maa nukafinuhu waxaanu kafan oga dhigna maa ilaa burdata macawiistiisi mooyaane macawiistiisi mooyaane wax kaloon kafan ooga dhigna waan weyne in khataynaa ra'sahu badad rijlaahu madaxa haddaanu ka saarra lugihiisi baa soo bixi buui wa in khataynaa rijlayhi labada lugood haddaan kaga dadnana badaa ra'sahu madaxiisi baa soo bixi buui idan hal macawiis baa adduunya o dhan marka haddaan madaxa kaga deedno lugihiisiibaa bannaanka iman lugaha haddaan ka saarra madaxiisibaa bannaanka iman awalu mabcuuin fi lislaam buun ahaa awalu rasuulin oo rasuulku uu soo diro mabcuuh min qibali nebiyi laga soo diro oo ord ummad diin gaadhsiiy la yidhahdu ahaa reer madiine ninka loo soo diray buu ahaa oo rasuulkuu soo diray oo aqlabka reer madiine islaamka ninka gaadhsiiyey buu ahaa meeshuu ku dhintay yaa garanaya muscab bin cumayr xagee uu ku dhintay sheekh xagee ku buu ku dhintay qoladan wadaadkana uxud muscab bin cumeer wuu sheeday waa la dilay xaggee lagu dilay ma beder buu ahaa ma axzaab buu ahaa ma uxud buu ahaa ma meelka maarata muutuu ahaa te ahayd ma hubtaa burhaanteeda iyo xujadeeda daliilkii baa lagaa rabaa uxud baa lagu dilay toddobaatankii saxaabiga ku sheeday buu ka mid ah marka wuxuu yidhi waxaan ku kafanaan weyne macwistiisa madax haddaan ka saaro lugihi baa soo bixi luga haddaan ka saaro madax baa soo bixi waqad busita lanaa maa busida annagana waxaad aragteen baa naloo fidiy bacd riwaayaat wa akhsha an takuuna xasanaatuna qad cujilad lana fabaka uma taraka acam waxaan ka baqahayaabul ogoda casharmushriin janna ka mid kuwa jannada lagu bishaaray ka waxaan ka baqahayaabul xasanaadka aakhira aan ku lahayn adduunkana loogu soo bixiyey oona aakhira aanna waxbaba ku lahaynba wax aakhira noo yaallaba inuusan jirin baan umalaynba oo xasanaadka aakhira aannu ku lahayn bannaankana loogu keenay fabaka waa oy uma taraka acam cuntadii kumusa afurubu ka dhaqaaqay innagana markay cuntadana lasoo hordhigay qadada ama qureecda ama cashada inteen leeg baan xususannabaad u masaakiinta muslimiinta intaan lag waa xusannaa u malaynaysaan waxaa weeye waa khatar waye ikhwati fillaah khatar weeye waa aad iyo aad bay khatar u tahay qisadaa idinku soo khatimaya waxaa weeye imaam bukhaari iyo muslim baa labaduba soo saarayeen qisada ummaddii hore dad aad u qiimo badanoo xoolana lahaa haddana waracnimadka iyo xalaal miirashada meeshay ka gaadheen abu hureyre xadiidka warinaya saxiixulbukhaari iyo muslim uu ku jiraa ummadihii hore laba nin oo ka mid ahaabaa nin ninka kale dhul ka gatay ninbaa ninka kale dhulka iibsaday dhulkii uu ka iibsadayba wuxuu ka dhexelay jara bahal weyn oo sida ashuunka kale aho weel oo weyn oo dahab ah ayuu ka dhexelay waa dhulkuu iibsaday haddii uga dhexdiisuu ka helay wuu soo qaadayoo ninkii dhulka uu ka gatay wuuynu dhulkan kaa gatay waxaa ku dhex jira kaama gadanine dahabkan qabsu yidhi kii kalena wuxuu yidhi dhulka iyo wixii ku jira anna kaa gaday wuxuu kaa qaadi mahayo waxaa laisku celcelinaya ikhwati falfiiriya waa dahab wey bahal jaxmaarta xajala dhanoo dahaba weeyaano bahalka ashuunka bahal la-eg weeyaanoo dahab bay labadin isku celeen nina wuxuu leehay dhulkaiyo wixii ku jiraan kaa gadan nina wuxuu leeyahay ma ahe anu dhulka basaan kaa gatay waxa ku jira kaama gadan ayagii baa isku celcelinayaan nin kasta shubha ama wuxuusa hubin inuu cunu diidan yahay maanta dhul haddaad gadatay ood kiila dahab ku aragtay maxaad u malayn teen leeg baad riboodkeeda keeni lahayd baad malaynaysaa waxa kale iska dah hataa dilaalkaad qarinba ooda dheh hata barsentagaasaan saare ma dhihi karin labadii qof aad u kala qarin ooda kana waxbaad u sheegi kana waxbaad u sheegi iska daaba inaad adaysi labadaa ninna bahaldhan oo tanag ah oo dahab ah waa niba nin kale ku riixi anu kama gadanin iyo adaan kaa gadan iyo adiga bay isku celcelinayaan ninba ninka kale waa diiday inuu wax ka qaato ten leg baad u malayn farqiga noo dhexeeya hadda dadkaas innaga bal miisaama aad iyo aad iska daa dahaba aad keentiye ku dad leeh haddaad u dhicinba ayaan burin la sidaa dad muduu leeh haddaad u dhicin ooda maarata xoog iyo shancad iyo feer iyo faralaab aada ku qaadanin baa maarata yaad aad u ronta iska daaba inaad dhulkaadii waxaad ku aragtay aad keentiye maxay sameeyeen labadin markay ismari waayeen labadoodiiba waracnimadkoodii kutusinaysa labadoodiiba intay see qaadeen bay qaadli u tageen qaadligii magaalada ayay u tageen ayagoo dacwoa ninba ninka kalu leha ma kaa qaadi maayo kaa qaadi maayo qaadigii baa laiskula tegey na kale xukun baa leeyay waa kan ninkan wuxuu yidhi dhulka iyo waxa ku jiraan ka gatay buui marka dahabka hadduu ka dhaxalooday iyo asagii u tallaabu kii kalena wuxuu yidhi ninkan dhulkan ka gatay waxa ku jira kama gadanin ba dahabkiisa haga qaato qaadligaasna nin xakiim ahay wuxuu yidhi war wax carruura ma leedihiin buu ku yidhi nin baa yidhi anu gabadh baan dhalay kii kale wuxuu yidhi anu wiil baan dhalay isu guuru yidhi dahabkana diidantiinna nafaqa oga dhig yidhi sii ayaan ku sadaqaystu yidhi war u fiirsada xakiimnimadkiisa qaadligeenna maanta maxaa u malayn muxuu dhehela war haddaad labadii diin iska keena in yaroo ilahay u naxariista mooyaane war dahabkan aad diin annagaa naqaana meesha la geyne iskaba keena laga yaaba inuu dhehi in yaroo ilahay u naxariista mooyaane idan ikhwati fillahi dadkaas saasay ahaayeen dad quality bay ahaayeen adduunyada waxay tahay garanhayeen qiimaha waxay tahay inayna qiimi lahayn bay garanhayeen saa darteed dahabki labadoodiiba waa diideen qaadligii loo geeya nin cajiib isnaha isna muusa taabanine caruurtiinna isu guuriyo masruufa oga dhig guriga ugu dhiso ayaga siiyu ku yidhi sidii bay ku xukumeen sidii bay ku qaadeen walu fiirsa ikhwati fillah idan taariikhdeenna iyo dadkii hore qiimaha ay lahaayeen iyo kuwaalitiga iyo wanaagga ay lahaayeen bay kutusinaysaa middaas innagana maanta waxaanu maraynaa xadiidka saxiixee rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam jaamac sakiirka ku yaal ya'ti cala annaasi zamaanun laa yubaali arajulu min ayna yati ilayhi اlmaal min xalaali am min xaraam hamuhu abar an yajmaca maalan kaiir wey yani zaman waxaa dadka ku iman doona usan ninku qofka dumarkan lamid weyan u aaba yeelayn xoolaha meesha oga imanayaan ma xalaalbaa ma xaraam baa dan ka gelismaaya ugu weyn inuu xoolo badan helo un weyaan am min xalaali am min laa yubaali maarata min ayna yati ilayhi lmaal meesha xooluhu ka imanhayaan dan ka gelismaaya ma raadinhayo ma xalaalbaa ma xaraamba shaqadiisa ma hamuhu labar inuu xoolo badan helo wey hebel nin rageed weeye maarata laba sano goortuu wax bilaabay hadday ahayd haddana wakaa taajir buu noqday baa la dhihi jagaa loo dhiibi baarlamaan buu geli meel baa loo dhiibi shaqaa loo dhiibi waxaan isku waaninama taqaanaan la yidhahdo qofka baarlamaanka shan sanaad ku jiraysaa reegaras waad ogtahay farcaaradood baan hadda oga qaadnay waxaa weya shanta kale inaad geli doon waran nin raga noqo wax ka qabso haddii kale adoo keligaa iska soco noo imow shan sano kadib maxay ta macnaheed rag noqo wax ka qabso ma mushaarkaada wax ka dhisaa yaa fasiri kara sheekh macnaheed maxay tahay yani wax qabsaa lagu leey yani hantida ummadda boob weeyaan hantida ummadda boob weeye oo xaaraamta cun weeye kalkaasaa gurigiisa la dhooban hayaayo mid martogeliyo sahay ka bixiyo waa la ogyahay hadda ninkan wuxuu samaynahay waxa ducadeena loo aqbali lahay waa waxaas inta aan masaajidda iska buuxinayna muslimiinta ee intaa ilahay baryaha abaaraha iyo cadowga iyo waxaana lagu sallidadha waa xaaraamtaan cunayna ducadeena waxa loo aqbali lahay yaa allah baan ku haynaa barsentiga xalaal qudashada aad noogu yar idan caruurteenna iyo dadka jagooyinka qaban waxaan ku dhiirigelinaynaa maaratay orod si fiican wax u qabsa laaluushka iska caadi weeyaanba laisku inkari maayo in rishwo iyo laaluus la bixiyo ama la qaato waa wax iska caadi buu noqonaya hebel meel fiican baa la geeyaa lagu leehay oo dhacdhaclaho wax ka heli baa la geeyaa lagu leehay war balaayada dhacdha maxay waxa dhacdhici mushaarkiisa maba cunaa lagu leehay waxuu helaa ka badan wuxuu hela muxuu waa xaaraam wey wuxuu helay markaasaa asagii intay soo dhaaftay bay ummadda halaagaysaa oo wixii xaaraamtiisii baa intii meel kasta u sarsaydho ayaa kanbuu waxsiin oo kanbuu waxsiin oo kanbuu dhihi mid kastaba xaaraamtuu la fuli markaa imise guribay gaadi markaad markaasaa ducadii la aqbalayn maantao dhan salaad aan tukan waxoo dhan samayn xadiidku garanaysaa dheeraa ay muslim ku yaal ayuha nnaas in allaha ayibun laa yaqbalu ila ayiba wa in allaha amara bilmuminiina bima amara bihi almursaliin faqaala ya ayuha rasuulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa inii bima tacmaluun caliim ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyaha tacbuduun uma dakara rajulan ashcaa yuiilu safar yamudu yadayhi wayaquulu yaa rabbi falaa yustajaabu lah limaada ciladu maxay tahay safar buu gelaya oo weliba waxay kamid tahay safartu asbaabaha ama awqaadaha qofka ducada laga aqbala safarka ka mida waa xadiikii kale waa ki ah alaau dacawaatin mustajaabaatun laa shaka fiihina saddex duca oo saddex alla bari garanti weyn ilahay aqbalhayo dacwat lmusaafir baa ka mida wa dacwat lwaalidi liwaladihi wa dacwat lmadluum qofka laga gardaran yahay iyo qofka waalidka iyo ninka musaafurka ninkii musaafurka waaa l falaa yustajaabu lah limaada mashrabhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraami faana yustajaabu lah yani wuxuu ku qadeeyey iyo dharka uu qabo iyo wuxuu cabay waa wada xaaraam weye ducadiis lama aqbali maayo marka lama aqbalayo ducadiis idan waxa maanta ducadeenna loo aqbali laaya oo nasrigaan u heli laanahay waa xaaraamta faafta waxaasoo dhanna asal waa addunya jacaylka wey waxaan ninka loola hadlaynin war ribadan iska daa war rishwadan jooji war waxaan hantida ummadda jooji waxaan loo waxqabso si adna wax kaaga soo gaadho idan jiro wey waa kusoo gaadhaysa waa marad wey waxa uu ku siinay idan guryahooda la tegi cuntada laga cunhayo waxa lasdhex dabaalanhayo hubaarkii nin kasta uu gaadhay marka boorkii ninba si loo kala badsaday wey telefoonnahaad aragta ina daqiiqadaha lagu shubto soo lama kala fara badno ninba intaas firi u yahay tanna sidoo kale weyaan sida loogu kala fara badan yahay khatartuna usii kala tahay idan ikhwati filaahi waa arrin cajiiba weeyaan arrintaas adduunyada jacaylkan adduunyada aanu jecelyahan iyo aan jecellahay nagu ridan inahu lan tamuuta nafsun xataa tastawfii risqahu xadiidkaa naf ma dhimanayso ilaa risqigeeda ka dhammaysato ee fa axsinuu aalaaba weyga aad ku raadinaysaan risqiga xalaal ha noqdo hagaajiya yuuse idinku xumbaarin baa risqigiinoo daahsateen inaad xaaraan ku dhacdaan yuuse idinku xumbaarin iyo adduunya jaceliyen idinku ridin ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaal xusna wa sifaati inuu ilahi subxana wa tacala xaqana tuso naguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa ilahi subxaana wa tacaala xalaasha ilahi subxana wa tacaala xalaashiisa uu naga kaafiyo xaaraamta ilahi subxana watacaala ilahi subxana watacaala maal xalaala ilahi nugu risaaqo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanata waqina cadaba annaar allahuma arina alxaqa xaqa warzona itibaaca warina albaaila baaila warzona ijtinaabah allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanata waqina cadaba annaar in sha allahu tabaaraka watacaala haddaanu intaa sii wada joogno mawaadiicdaa idinhaya waxaa ka mid ah alghaniyu shaakir hadduu ilah yidhahda haniga shaakir ka ahaa taarikhda islaamka qur-aanka iyo salafkeenna hore waxaa lagaga sheegay ninka maalqabeen oo ilahi subxaana watacaala uu jaah iyo xukun iyo adduunyaba uu siiyey haddana si uu u dhaqmahay wanaaggeeda iyo waxaasoo adduunyaa aana maarata waxba aan yeelin nebiyulaahi daawuud iyo nebiyulaahi sulaymaan iyo amaaashooda qur-aanka qisasku ka sheekeeyey marka maalqabeennaha ahayeen iyo boqortooyadooda iyo baawirka ilaahay siiye iyo haddana maca daalika cibaadadood ahaan jireen iyo waxaa kaloo canaawinta ahaynaa asadaqatu wa fawaa'iduha sadaqada iyo faa'idada ay leedahay wax bixiya lanima lehe laakiin sadaqada faa'idada ay leedahay iyo qiimaha ay qofka u leedahay iyo kuwalitigeeda iyo wanaageeda haddaan ogaan lahayn in badan baan usoo degdegi lahayn sadaqada in badan baan usoo degdegi lahayn ikhwati filaahi kadalika waxaa kaloo idin hayaa haddii hadda ka hor inaan idiin sheegin lama garanhayo qisatu axadi asaxaaba cabdullahi bin xudaafa asahmi qisadiisa ma dhegaysateen saxaabiga jaliilka iyo sida loo imtixaamay adduunya loogu imtixaamay oo ilahi subxaana wa tacaalana uga guuleeyey cadow intuu gacanta u galay baa waxaa la isku dayay diintiisa in laga gaalaysiiyo asagoo adduunyo maarata lagu sheegayo mansab baan ku siinaynaa waxaan ku siinaynaa boqor baan kaa dhigaynaa hebel baan kaa dhigaynaa inta baan ku siinaynaa gaalow laleeha haddana maca daalika ilahay suu u sugay iyo siduu ahaa qisadiisa imaam ibnu kaiir kitabkiisa albidaaya wanihaaya siyar calaam numalaa intuba marka waxaa weyaan ay xusahayaan idan insha allahu tacala haddaanu sii joogno haduu ilah yihahdo marka intaasio mawaadiicdaas kadalika waxaa kale oon idiin hayaa canaawinta ah almalcunuuna fi sunna sunnada rasuulka calaa lisaani maxamedin dadka lagu lacnaday muslimiinta ah weyaan gaalama looma jeedo kuwa lacnada rabbiga iyo lacnada rasuulka ay ku dhacday oo muslimiinta sifaatka lacnada ugu dhacday ribaalibaa kamida rashuulhibaa kamida waxaa kamid waxyaaba fara badan baa kamid ka taasna insha allahu tacaala waanu isku baraarujinaynaa ilahna subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa xusna wasifaati alculaa inuuna waafajiyo ilahay wuxuu jecel yahay allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi akhirati xasana